alxamdu لlah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastagfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allaahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalih waasxaabih wman tabicahum bixsaani ilaa ywm اddiin ama bacd wlshtiaaqu ishtiqaaqu akhdu kelimatin waa kelimad in laga soo qaato min ukhraa mid kale ishtiqaaq ayaa soo galay dersigii ugu dembeeyey aakirkiisa wa tucrafu ayda bian tuujada fi lmushtaqi duuna اlmushtaqi minhu halkaas uga jira dersigaas wlshtiqaaqu ishtiqaaqa akhdu kelimatin waa kelimad in laga soo qaato min ukhraa mid kale binawci taqyiirin maca nawci taqyiirin nuuc bedela iyadoo uu ku jiro maca tanaasubi isku manaasiboobid ay munaasab isku yihiinna ay jirto filmacnaa xagga macnaha waxaa la idhaha ishtiqaaq kelimad in kelimad laga soo qaato ayadoo wax taqyiira ay jiraan oo kelimadii la soo qaatay iyo tii laga soo qaatay wax ay ku kala bedelan yihiin waa inay jirto waay rabaan waxay rabtaba ha noqdeen xagga macnaha asalkaana waa inay iskaga munaasib yihiin oo macno asala ay wadaagaan waa laba shay kelimada kelimad laga soo qaadana kelimadii la soo qaatay iyo tii asalka aheed waa in nuuc kala bedelnaahu ay jirto kala bedelnaasho nuucay ku kala duwan yihin waa inay jirto macno asalahoo ka dhexeeyaana waa inuu jirto sidaasaa la yidhaha ishtiqaaq walishtiqaaqu ishtiqaaqu akdu kelimatin waa kelimad in la qaato min ukhraa mid kale laga soo qaato binawci taqyiirin maca nawci taqyiirin ayadoo nuuc bedelidu ay jirto maca tanaasubi isku munaasab noqosho ayadoo jirto filmacnaa xagga macnaha munaasaba iskaga yihiin taqyiirkii marka ayuu sheega waxaa la yidhi kelimada kelimad laga soo qaadana waa inuu jiro nuuc taqyiir wuxuu ku yidhi wtaqyiiru taqyiirkii ima fi lhay-ati xagga xarakada inuu ahaado hay-adu waa xarakaad faqad oo kalia ah. xarakaad kaliyahay ku kala duwan yihin wadaalika tusaalihii ka nasara oo kale weeye nasaradaasoo alma'khuudi laga soo qaatay min annasri hadda ficilka nasara ah waxaa laga soo qaatay masderka oo ah nasri maxay ku kala duwan yihiin xuruuftu waa isla egta nasri iyo nasara asha iska daa nasri ala dhihi kara marka maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan nasara saadka fatxaa saaran nasrina sukuuna saaran khalaas intaas kula duwan masderka asalka wuxuu ahaa nasri saadka waxaa saarnaa sukuun waa mushtaqu minhugii nasrigu kii lasoo qaatayna waa nasara waa mushtaqii marka mushtaqii lasoo qaatay maxaa laga bedelay xarakada saadka bis caynta xarakadeedii oo mushtaqu minhuga cayntiisa sukuuna saarnaa mushtaqii cayntiisiina xaa la saaray fatxo wax kale kuma kala duuna xagga lafdiga macnihii asalkaana waa wadaagaan oo ah gargaar macnaha xadaska waa wadaagaan laakiin nasara macno dheeraadoo kaleay leedahay oo ah zaman inay tusaydo ah, macno dheeraadahay leedahay oo ah inay zaman tusaydo macnahaas dheeraadka ahay wadata laakiin macnaha asalka oo xadadka waa wadaagaan nasrina waa gargaar nasarana hadda ka horu u gargaaray wey marka gargaariddii way wadata macnaha asalkaagana waa iskaga manaasib taqiir yarna waa jira oo shaqalka kaliya wa taqyiiru taqyiirka ima fi lhayati xarakaadka inuu ahaado faqad oo kale ah ka nasara oo kale nasara alma'khuudi laga soo qaatay min annasr ow fi lhayati xarakaadka iyo walxuruufi xuruuftaba inuu ahaado bisiyaadati siyaado uu ku ahaado aw inaqsi nuqsaan wuxuu kaloo noqon karaa taqyiirku shaqalkii iyo xuruuftaba xuruufta isbedelka ku imaana ziyaada waa noqon karaa xaraf dheeraada wuxuu kaloo noqon karaa xaraf naaqisoo maqan labada waa noqon kara wadaalika tusaalihii kalcamri waa amar oo kale amarkaasoo min alwacdi ka ahaaday aw inasri ama nasri ka ahaaday hadda fiiri wacdi waa masderkii waa mushtaqu minhugii asalka ahaa amar ka soo qaado maxaad leedahay cid cid ballan qaadood leedahay wacdi macnihiisu waa ballanqaad amar soo qaado cid ballan qaad cid maxaa ka maqan marka xuruuftii wawdiyaa maqan liajli اliclaal ayay u dhacday wawdiyaa maqan waxay u dhacday waa maxay licilatin tasriifiya ayay u dhacday waa ka xuruf yarta isbedelaa yimid shaqalkiina waa isbedelay oo wacdi cayntu sukuuna saarnaa cidna kasra saaran marka isbedel waxaa yimid ah shaqalkii awal wacdi oo masderka caynta maxaa saarnaa sukuun cid oo amarkaana maxaa saaran kasri xuruuftiina isbedelaa ku yimid oo wacdi saddex xarafay ahayd laakiin cid waaba laba xaraf midaa la xadfay marka isbedel oo xarakada iyo isbedel xuruufta intaba waa lagu sameeyey waana naqsi ziyaadadiina waa amarka nasri ka yimaado maxaa leedahay nasr markaad amraydo nasara tansuru lam tansur amar maxaa leedahay unsur unsur marka unsur shaqalkii waxbaa laga bedelay maxaa yeelay nuunta markii ay masder aheed nuunta fadxa saareed unsurna sukuuna saaran xuruuftiina waxbaa lagu soo siyaadiyey hamsa lagu soo daray marka unsur taqyiirka ku yimid xuruufna waa yahay oo hamsa lagu soo daray shaqalna waa yahay oo nuuntii awal fatxa sareed sukuuna la saaro laba isbedelaa lagu sameeyey watayiiru taqyiirku imaa fi lhayati xarakaadka inuu ahaado faqad wadalika tusaalihii ka nasare oo kale wey nasarada alma'kuudi laga soo qaatay min annasri ow fi lhayati shaqalka iyo walxuruufi xuruufta inuu ahaado biziyaadati maca ziyaadati iyadoo ziyaada la jirto ama waxaad tidhahdaa biziyaadati ziyaadana lagu bedelo aw inaqsi nuqsaan lagu bedelo xuruufta la nuqsaamiyo wadaalika tusaalihii kelimad oo ziyaado ama naqsi lagu bedelay kalamri waa amarka laga qaatoo kale kalamri waa amarka oo kale amarka almaakuudi laga soo qaato min alwacdi waa cid aw nasri ama nasri laga soo qaato waa unsur wlmushtaqaatu mushtaqaadku casharatun waa toban waxaa la sheegay mushtaq iyo mushtaqu minhu mushtaqu minhu waa hal waa masderka mushtaquna waa toban mushtaqu minhugu waa hal mir waa kee waa masder mushtaquna waa toban wuu ku yidhi wlmushtaqaatu kuwa lasoo qaatoo lasoo ishtiqaaqday casharatun waa toban wahiya casharadii almaadi waa ficilmaadi wاlmudaaricu ficil mudaaric wاlmru ficlu amr wasmu اlfaacil ism faacil wasmu اlmafcuul ism mafcuul waصifaة اmushabaha wasmu tafdiil wasmu zamaan wasmu اlmakaan wasmu اlaala waa tobankaas tobankaasaa la idhaha mushtaq mushtaqu minhuna wlmushtaqu minhu kan laga soo qaatay tobankan huwa lmasderu waa masderka tobankoodaba asal yaa u ah masder masdera laga keena masderkaa mushtaqu minhu ah tobankaanuna maxay yihiin mushtaq wuxuu ku yidhi masder xaa la yidhah marka masderu ku bara wuxuu ku yidhi wa huwa masderku alsmu waa isimka isimka addaalu tusaa calىa xadaث اficli ficilka xadadkiisa duuna zamanihi zamankiisa ka sokay ficilku muxuu ku tusaa labu ku tusaa xadaث iyo zaman masder waxaa la idhaha midkii xadadka keliya ku tusa hadda waxaa tidhi nasara waa u gargaaray lafdigaas wuxuu ku tusay laba shayuu ku tusay gergaar waa xadadka waa dhacdada waxa meesha ka dhacay wey iyo gergaarkaasu zaman hadda ka hor dhacay inu zaman hadda ka hor ah inuu dhacay labadaas miduu ku tusaa masderku oo ah xadadka haddaad tidhaahdo qara'a alqur'aana qara'a wuu akriyey meeshaas waxa ka dhacay maxay tahay qiraa'a soo maaha marka qara'a wuu akriyey laba macnaa laga fahmaya dhacdo xadaث oo ah qiraa'a iyo qiraa'adaasu waktigaas la hadla ka hor inay dhacday labadaasaa la fahmaya masderku waa qiraa'ada waa xadaثka hadduu wax la qoro waxay leedahay kataba hadda ka qoray hadda kooru qoray kataba marka xaan ka faa'iidnay labo qoraal waa xada waa dhacdada meesha ka dhacday waa qoraal dhacdadu waa maxay qoraal iyo qoraalkaanu inuu dhacay hadda ka hor marka masterkaa la yidhaah dhacdada oo ah kitaabada qatala wuu dilay qatala wuu dilay maxaa meeshaas ka dhacay qatli dil aa dhacaya laleeyahy xadakaas waa msder waktiga aan hadlayno ka hor inuu dhacayo zmn waa zmn labadoodaa ficilku tusay msderku waa xadaka marka maxaa la idhaha msder ism xad a la dhaha dhacdada magaceeda dhacdada magaceeda qofaa istaagay maxaa lelay maxaa meeshaas ka dhacay qiyaam waa kaasaa msderku waa fadhiistay maxaa dhacay qucuud waa msderki waa seexdayn naama maxaa ka dhacay meeshaas dhacdada meesha ka dhacda maxay tahay nawm waa kaas waa masderki dhacdada magaceedaa lahaha masder oh. marka labada macnoo ficilku tuso mid ka mid aha laydhaha masder ficilku muxuu tusaa dhacdo iyo zaman oh. marka masderkaa la yidhaha dhacdada dhacdadaa la yidhahda wuxuu ku yidhi wa huwa masderku alsmu waa magaca adaalu tusaa calaa xuduuثi اficli calaa xadaثi اficli dhe ficilka xadadkiisa duuna zamani zamankiisa ka sokay zamanku tusi maa masterku ficilku wuxuu tusaa xadaث iyo zaman masterkaa la yidhah labadooda xadadkaa la yidhahda xadadka xadadkaa la yidhahda wa huwa masterkuna qismaani waa laba qaybood qiyaasiyun mid qiyaas loo nisbeeyey wa samaaciyun mid samaac loo nisbeeyey qiyaaska waxaa la yidhaha waa midka afcaasha ugu badanu ku timaado sanaacna mid mid gaaraha ku yimaado ficilaa la fiirina maala facalaa la fiirina facala waxaa la arkaa masder afcaasha facala oo wasnigaad ku socota ee muad mucadaha ay ku imaanaydo intooda badan kaas waxaa lagu magacaabaa qiyaas waxaa la arkaa ficil ficil aan ku imaanayn waxaa la le waa sheer waa leexda labadoodu maxay marka ku kala duunaanayaan qiyaaskii aan ku magaa ku magacawno ficil kasta oo maalan facala mucadda ah wasnigaasaan ku keenaynaa ilaa in carabtu mid kale ku keentay mahan ficil kasta waa iskaga keenaynaa dhihi mayno waxa weeyaan masderkiisa ku jira ilaa carab inay mid kale u samayda maahan midka la yidhaahdo waa shaad ama waa samaacina ficil aan aragnay carabtoo ku keenta ku keentay maana mid kale anagu kuma keenayn Ah, midkii aan aragnay carabtoo ku dhawaaqda kaasaan ku ekaysayna marka qiyaas waxay tahay waa miisaan aad iskaga soconaydo sanaacna waa maxay yuxfadu walaa yuqaasu calayh intii carabta laga maqlaa la xifdina waxba laga qiyaasama oo mid kaleeto ficil kale dhihi maydid waa ku keenaysna wasinkan ma dhihi karin labadoo saasay kale yihin wuxuu ku yidhi wahuwa masderkii qismaani duu qismayni waa laba qaybood midu saaxiiba qiyaasiyun mid qiyaas loo nisbeeyey wasamaciyun falqiyaasiyu masderkii qiyaaska loo falmasderu masderka masderka alqiyaasiyu qiyaaska loo nisbeeyey lifacala xaalo uu u sugnaaday bifatxi cayni xaaluya ilaa wasniga hulaasiga ficilka ah mujaradkaa saddexu lahaa facala facila facula wuxuu ku barayaa hadda waxaan ka hadlaynaa waa facala bifatxi lcayn flmsdru msderka msderka alqiyaasiyu qiyaaska loo nisbeeyey lifacl xaalu u sugnaaday bifatxi اcayni xaalu yahay faclahaasu yaati wuxuu ku imaanaa calىa wasni faclin bisukunihaa sukuni اcayn xaalu yahay waa goorma idaa kaana facaluhu markuu yahay mutacadiyan ficil mafcuul u tallaabaya wuxuu kuu bilaabay acala acala labay u qaybsantaa mucadda ficil mafcuulu bihi qaata oo acala iyo ficil laazima oon mafcuul bihi qaadan labadaas uqaybsantaa ficil kasta oo facala ah oo mafcuulu bihi qaata asal waxa u ah inuu ku yimaado masderkiisu faclu saasa leed waa qiyaas waa iskaga wade kaad aragtaba waa ku daye ilaa mid carabtu wasin kale u samayda maahane ah. oo lu yidhaha war carabu kan kuma keenin kan waa uu ka leexda dariiqaas macnaheeda waxay tahay afcaasha ugu badan oo facalo ah facalahaasoo mucaddo ah waxay ku yimaadaan facl ah, faclu sidaas wey falqiyaasiyu falmasderu masderka masderka alqiyaasiyu qiyaaska loo nisbeeyey lifacalo xaalu u sugnaaday bifatxi اlcayni xaaluu yahay facaluhu yaati wuxuu ku imaana calaa wasni faclin bisukuniha bisukuuni اlcayn xaalu ahaaday waa goorma idaa kaana facaluhu marka uu yahay mutacadiyan ficil mafcuul u tallaaba o facala hadduusan mafcuulu tallaaban ka waran oo uu laasim yaho faacil kaliya qaato maxaa lagu keenaa waalaa wasni wa calaa wasni fucuul fucuul wasnigiisa ayuu ku imaanaa ya'tiidii ku tacalluji ya'ti calaa wasni faaclin uu ku imaanaa soo laguma dhihin wa calaa wasni fucuulu ku imaanaa idaa kaana facalan marka uu yahay laazima facala hadduu laasim yahay oo usan mafcuul qaadayn waxaa masderkiisu ku imaanaya fucuul halkaasaad ku wada fucuul faclihii laazim ood aragto fucuul ilaa in lagu yidhaha carabu kan kuma kelin u um maahan ah. miaaladii falawalu midka hore midka hore muxuu yahay waa facala mucaddaa facala mafcuul qaadayda oo la rabo inay ku yimaado masderkeedu faclun wuxuu ku yidhi tusaalihii ka qatala wuu dilay qatala wuu dilay waa ficil mucaddaa ficilka mcadaha waxaa lagu yaqaanaa damiir aa lala xariiriya damiiru haybe oo aan masder u laabayn maala waxaad leedahay qatalahu waa uu dilay qatlan faclan iili masderkii waa kaasa qatalahu wuu dilay qatlan dilid waradda fiili asluhu radada calaa wasni facala radada uu ahaa caynta fadxaa saareed fadxadiya laga tuuray lidalab اidqaam si la iskugu idqaamo markaasaa markii laga tuuray xadfulxaraka yatadaaca sukuna meeshii xaraka laga qaado sukuna imaana markaasay noqotay radda kadibaa qaacidadii la marsiiyey ida اجtamac xarفaani mutajaanisani baعda faa'il kelimati udqima axaduma fi اaakhari bisharطi sukuun اأwli wa taxaruki الثaani fasaara radda waxaa tidhaa radda ey raddahu shaygiyuu celiyey waa ficil facalo ah oo mucaddo aho mafcuul qaadana raddahu waa celiyey masderkii waxaa tidhaha raddan asluhu raddan isaga waxa weya waaba ku yimid markaasaa laisku idqaamo qaacidadii la marsiiyey raddan qaacidadiyaa la marsiye la yidhi dajtama xarfan muntajanisan wa daraba wa darabahu ninkiiu garaacay daraba waa facala oo mucaddo ah oo mafcuul qaadata msterkeeda faclun iskaga keen wadaraba wadarabahu wuu garaacay darban garaacidh wafataxa wafataxa wafataxahu albaabkiiyuu furay fataxa waa facala oo mucaddo ah fatxan saas ku keen wa haani mid labeeyaa waa kan labaad waa maxee waa facala laazima oo aan mafcuul qaadayn maxaa la rabaa inay ku timaado fucuul wuxuu ku yidhi wa haani mid labeeyaa ka kharaja waa baxay khuruujan bixitaan kharaja waa facla laazim ah oo aan mafcuul qaadayn masderkeeda xaan qiyaas uga dhigaynaa fucuul khuruuj wajalasa waa fadhiistay juluusan ah, waa la mid qacadda waa fadhiistay qucuudan sa uma jeedid waa nahadda waa hinqaday waa kacay nuhuudan kicitaan saasaad ku wadeed sidaasaad ku wadeed dakala dukuulan nazala nuzuulan saasaad ku wadeed halkaas waxaan uga soo gudubnay facala waa in yar kitaabka waxaa loogu tala qof ibtidaa'iya bilow ah intaan maahan waxa weeyaan masaadirtii warkoodu facala laakiin maxaa loogu talagalay in loo yaryareeyo marka waa bilow yar oo uu qofku kitaabka kale hadhow ku gaari karo maxaa yeeley adoo shayga qaybtii hore fahmay haddii wax lagugu daro waa fahmaya lakiin hal mar haddii lasii wada daayo ah, culaysaa ka imaana waa in yaroo bilow ah marka facala saas uga gudb wاlqiyaasiyu wاlmasderu masder lifacilo xaalu u sugnaaday bilkasri xaalu yahay facilahaasu yafcalu xaaluu ku imaana faciluhu bilfatxi xaalu ahaaday yaأti wuxuu ku imaana calىa wasni faclin bisukuuni اcayni xaalu yahay ayda noqoshee idaa kaana facila markuu yahay mutacadiyan ficil mafcuul u gudbaayo faciluu galay facila mudaariceedu qiyaas wuxuu ugu yimaadaa yafcalu calima yaclamu farixa yafraxu xamida yaxmadu fahima yafhamu waa soo socdaa dersiga dambe insha allah ah. faacile waxaa qiyaas mudaaric ugu yimaadaa yafcalu wixii ka shaadoobay marka laga reebo marka faacile oo mudaariceedu yafcalu ku yimaado labaad u kala qaade waxaad u kala qaade mucadde iyo laazim hadduu yahay mucadde masderku sidii facaluu ku imaanaa faclu kii horuu lamidi ah. kii horuu lamidi hadduu laazim yahayna asagaa kuu soo wada wuxuu ku yidhi wاlqiyaasiyu wاlmasderu masderka masderka alqiyaasiyu qiyaaska loo nisbay lifacile xaaluu sugnaaday bilkasri xaalay tahay faciluhu yafcalu xaaluu ku yimaado facila bifatxi xaalu ahaaday mudaaricu mudaarica yafcalu ah ilaa wixii ka shaadoob maahane ya'tii masderkaasu wuxuu ku imaanaa calaa wasni faclin bisukuunilcayni xaalu yahay ayda noqosheed ayda muxuu leeyahay ee facala mucadeedaa ku imaan jiray sidii facala mucaddaa ugu imaan jirtay uu ugu imaana waa goorma idaa kaana facile marka uu ahaado mutacadiyan ficil mafcuul u gudbaya naxwu xamida waa mahadiyey xamidahu waa uu mahdiyey ama wuu ammaanay xamdan ammaan dheh wa fahimahu xugunkii wuu fahmay fahman fahmid aminahu dheh wuu e, ka nabadgalay galay aminahu ha amnan dheh nabadgeliyo waaye taasu waa facilo mucaddaa waa facila oo mucaddaa aminahu waa ammaan geliye waa nabadgelye wey amnan waa yahay taas waa facilo mucadaa masderkeedu wuxuu ku imaanaa faclu ayadoo laasima ka waran wa bifatxihaa fatxilcayn cayntoo la kordhiguu ku imaanaa masderku idaa kaana facila markuu yahay laaziman facila hadduu laasim yahay caynta fatxi masderka facalan aad ku keeneen facal caynta fatxi hadduu facila laasim yahay tusaale naxwo raciba wuu daalay tacadan daal wa farixa wuu farxay faraxan farxad cadisha wuu oomay cadashan oon qadiba wuu carooday qadaban caro jawiya waa gubtay jawan gubasho washalla waa angegay ama waa qalalay shalalan facalan aduu ku wad ah, facalan iskaga wad soo ma jeedid jacaylu la asalku waxa weeyaan jawiya jawiya jawiya waa gubtay wey jawiya waa faacila oo laazima wey jacaylu la gubtay wey marka faacilo laazim ah muxuu ku yimaadaa masderkeedu facal facal bifatxi اcayn ayuu ku yimaadaa wa bifatxiha fatxi اlcaynu ku imaanaa idaa kaana facile marka uu yahay laazima naxwu taciba waa وفرح waa فرحا وcadشha waa oomay cadشhan وjawiya waa gubtay jawan وqadiba waa carooday غadبا وشhall waa engegay waa qalalay shalalan halkaasna waxaan uga gudubnay فacila bilowgii masderka waa in yaru ka sheeg واlqiyaasiyu wاlmasderu lfacul xaal uu u sugnaaday bidami اcayn xaal u yahay facula yaati wuxuu ku imaanaa calىa wasni facaala o facula labadaanu mid ku imaana ayadaa la kala qaadaymaa facula la dhihi maayo hadduu mucaddo yahay iyo hadduu laasim yahay la dhihi maayo sababtu waa maxay dhammaantiis waa wada laasim marka waxaa leedaha muxuu masderkeedu ku yimaadaa facaalatan o facuulatan labadaasuu ku imaana saasa u qiyaasa wixii aan saas ku imaan waxaa leedaha waa sama waa ka leexday dariiqii ah. wlmasderu masderka alqiyaasiyu qiyaas loo nisbeeyey lifacuula xaalu u sugnaaday bidami xaalu ahaaday yaati wuxuu ku imaan calaa wasnin facaalatan o facuulatan bifatxi lfaayi xaalu ahaaday fi lwali mid ka horeeya ah, facaala wadamihaa ah, dami lfaadhe wadamihaa dami lfaa faadoo la godo xaalu ahaaday fi haani wasniga labaad naxwu dharuufa caqli ayuu yeeshay mid caqli badan u noqday dharaafatan caqli badnaasho wajazula waa weynaaday jazaalatan weyne taas wuxuu ku tusay ayadoo faculo masderkeedii facaalatan ku imaana dharuufa caqli ayuu lahaaday qof caqli badanuu noqday dharaafatan caqli badnaasho wajazula waa weynaaday jazaalatan weynaasho haye waxaa noo haray fucuula isagoo ku imaana wa sacuba waa adkaaday sucuubatan adkaasho wa sahula waa fududaaday suhuulatan fududaasho kana fucuulatan isagoo ku imaanayo ku tusaaleey masterkii qiyaaska ahaa facala faila facula intaas uga gudb waa qayb yaroo ka mida wasanaaciyu kii sanaaciga ahaa kaiirun waa fara badan yihi aad u badan yihi wuxuu gaaray badnaashadiisa ilaa la yidhi ficilka hulaasiga ah sidiisaba maba leh wesin qiyaas heerkaasuu gaara macnaha kii shaadka ahaa aanba qiyaaska wax dhaha ka yarayn tiradiiu ka bad marka tusaalow ku tusaa wasamaaciyu masderka samaaciga kaiiru waa mid fara badan fa min alawali kan hore waxaa ka mida kan hore waa maxay waa facala masderkeeda ama ha noqdo laazim ama ha noqdo mucaddi maxaa la rabay mucaddaha facala inuu ku yimaado faclun laasimkeedana fucuul hadda arag marka kuwa ka leexday dariiqaas fa min alawali waa facala xaalu ka ahday dalaba waa dalbay dalabahu cilmigiiyuu dalbay ma laasimanse waa mucadad waa mucadad dalabahu anba ku yidhi haada dad aragtay oon la xariiriyey waaba ku tusaaleeyey dalabahu ah, cilmigiiyuu dalbay dalaban fiiri faclan ma noqon dalban ma noqon dalaban facalan uu ku yimi facalan uu ku yimaada waa sheeg waa ka lexda dariiqii la yiqiinay waa yahay waa nabata nabata shajaru geedkiyaa soo dhashay waa laazim waa nabata nabata shajaru geedkiyaa soo dhashay lama dhihi karo nabatahu wax jira maaha mucaddo maaha waa nabata geedkiyaa soo dhashay nabatan fiiri hadduu laazim yahay facla maxaa la rabay nubuutan ma la arag hadi carabu ma dhihin kuma keeni karta marka carabu ma dhihin nabatanay iska yidhahdeen wa kataba katabahu cilmigiiyu qoray waa facala mucaddaa maxaa la rabaa hadday mucadata inay ku timaado faclu kuma imaana kitaaban ficaalanay ku timid ah, kitaaban ficaalan fiiri waxarasahu wuu waardiyeeyey xiraasatan waxarasahu waa uu waardiyeeyey waardiyu ka qabtay waa facala oo mucaddaa weeye maxaa la rabaa inay ku timaado faclu kuma imaana waxay ku timid xiraasatan ficaalatan Ah, ficaalatan saasuu ku yidhi masderkeedii waxasabahu maalkiiu xisaabiyey waxasaba waxasabahu maalkiiu xisaabiyey waa facala mucadaa maxaa la rabay inay ku timaado faclun kuma imaana waxa weya xusbaanan fulaanan ah, xusbaanan fulaanan wa shakara wuu shukriyey waa facala mucadaa wa shakarahu dhe inaad aragtid inuu ficilku mucadaya hadaas ma gasho laazima wa shakarahu wuu shukriyey shukran waa mucadad maxaa la raba inu ku yimaado faclan haddana muxuu ku yimid fucl wadakarahu dakar allah alluu xusay wadakarahu waa facla mucaddaa maxaa la raba inu ku yimaado faclan kuma imaana waxaa ku yimid dikran ficlan ficlan fiiri wakatama wakatamahu arrinkiiu qariyey wakatanahu arinkiiyuu qariyey haye waa facala mucaddaa maxaa la rabay inuu ku yimaado faclan katman kuma imaana wuxuu ku yihi kitmaanan ficlaanan fiiri kitmaanan ficlaanan wa kadaba beenuu sheegay waa facalo laazima kadaba calayhi beenuu ka sheegay kadaba maxaa la rabaa hadduu laazima inuu ku yimaado fucuul inuu ku yimaado sida jalasa juluus kuma imaanay kadiban facilan iskaga yimi فaعilا ayuu ku yimi وalba wuu ka adkaaday وaqalaba wuu ka adkaaday halabahu wey dheh aad aragta inuu mucaddo yahay وaqalaba wuu ka adkaaday waa facala mucaddaa maxaa la rabaa inuu ku yimaado faclan kuma imaano mana ku keenin carabtu halabatan facalatan ay ku keeneen facalatan fiiri halabatan waxamaa wuu ilaaliyey waxamaa hudhe waa ilaaliyey waa facala oo mcada facli aa la rabi inuu ku yimaado kuma imaan ximaayatan ficaalatan uu ku yimid ah, ficaalatan wa gafarahu wuu u dhaafay waa facala mcadaa afarahu wuu u dhaafay gufraanan fiiri muxuu ku yimid fuclaanan wacasaa wacasaahu wuu caasiyey wacasaa wacasaahu wuu caasiyey waa facala mucadaa muxuu ku yimid cisyaanan ficlaanan waqadaa calayhi waa ku dul xukmiyey waa facala laazim ah fucuulan rabi inuu ku yimaado waa facala laazima waqadaa ay qadaa calayhi waa ku dul xukmiyey amase qadaa lahu laamna waa ku gudbaa calaana waa ku gudbaa oo waa la yidhaha qadaa calayhi qadaa lahuna waa la yidhaha qadaa bihina waa la yidhaha saddexda xarafba waa ka daba maraan ba iyo laam iyo calaa saddexda waa ka daba maraan ah, waa laazim fucuulan rabe kuma imaan qadaa'an uu ku yimid qadaan oo asalku ahaa qadaayan kadib aa loo bedelay hamso waaya maxaa yeele alif saaidaa gadaalkeeday dhacday iyo adaasu wahaddaa wahadaahu wuu hanuuniyey waa facala mucadaa wahadaahu wuu hanuuniyey hidaayatan fiili ficaalatan wa ra'aa wuu arkay ra'aahu waa facala mucadaa ru'yatan fuclatan ku yimi waxaasoo dhan waa wada sama saad u aragtaad u xifdina icilka afcaasha sanaaca miisaan aad uga qiyaasata lama arko mid kasta inaad gaar u xifdidu kaa raba mid walba waa inaad gaar u xifdidaa sida carabta ku keento oo tira kan qaacidadii wuu ka leeda carabtu sidaan ugu dhawaaqo sidaasaa lagaa rabaa wa min athani waa facila facile maxaan soo ogaanay hadday faciladii mudaariceedu yafcalu ku imaan jiray oo aan sheedka ahayna qiyaaska aheed haddii uu yahay mucadde masjarku wuxuu ku imaanayo faclu haddii uu yahay laazimna facal facal cayntaa la fadxinaya waatana bal araku wa ka leexda dariiqii wa min ahaani kii labeeyoo facile ahaa xaaluu ka ahday masjarku oo sanaacidah laciba wuu cayaaray waa facila laazima laciba wuu cayaaray laciban fiili facilan maxaa la rabay lacaban kuma imaan carabuba ma dhihin adna ma dhihi karti laciban ay yidhahdeen faacilan wa nadija wuu bislaaday waa facilo laazima nadi nadijati hamaru mirihiiyaa bislaadeen nadija wuu bislaaday nudjan waa ficlan nadjanna waa ku keeneen nadjan laakiin labaduba waa shaad nadjan bifatxi nuur iyo wa damiha labaduba waa shaad maxaa yeele facilo laazima maxaa qiyaas ahaa facalan saasaa qiyaas ahaa haddii la yidhaha nadjan iyo haddii la yidhaha nudjan waa ficlan iyo faclan labaduba waa shaad labadaasuna ku yimid wa keriha wuu nacay waa facilo mucaddaa waa facilo mucaddaa keriha shaya shaygiyuu nacay wey waa facilo mucaddaa maxaa la rabay inuu ku yimaado faclan kuma imaana waxaa la yidhi karaahiyatan ah, facaalilatan ah, soo ma jeedo marka facaaliyatan facaaliyatan facaaliyatan facaaliyatan wey wa samina wuu cayilay waa faacilo laazima wey fucuula la rabay kuma imaanay simanan cayil simanan cayil wa qawiya wuu xoogaabay waa facilo laazima fucuula la rabay kuma imaanay quwatan waa fuclatan oo asalku waa samida e, marka sanada uu yahay waa u qastay wey kaasu maahan kaas laga hadli maaha samida wuu sugnaaday bimacnaa habata sumuudan sugnaasho marka maxaa la rabay facila laasima inay ku timaado facalan aa la rabay farixa farxan wa qabila waa aqbalay qabila waa facila oo mucadaa waa facila e, waa waxa weya qabila waa maxay waa facila mucadaa qabilahu qabila shay shaygu aqbalay maxaa la rabay facliya la rabay kuma imaane qabuul dheh ah, facuul facuul uu ku yimi wa raxima waa u naxariistay waa facile oo mucadaa raximahu wey raximahu waa facila oo ah mucadda raxima waa u naxariistay raxmatan fiiri faclatan uu ku yimi maxaa la rabay faclan tadaa dheeraad ku ah faclan aa la rabay faclatan uu ku yimi wa min ahaaliثi midka saddexaad xaaluu ka ahaaday midkii saddexaad waa facula oo la rabay facaalatan iyo facuulatan inuu ku yimaado ah, facula wey karuma deeqsiyuu noqday karaman fiiri ah, karaman facalan wey wa caduma waa weynaaday fiiri muxuu ku yimid cidaman ficalan wmjuda sharaf ayuu lahaaday qof sharaf luhu noqday majdan faclan maahan awsaanteedi waxasuna wuu wanaagsanaaday xusnan ficlan uu ku yimi waxaluma dulqaad ayuu lahaaday qof dulqaad leh oo sabr iyo adkaysimal luhu noqday xaluma xilman ficlan wey wajamula wuu qurxoonaaday jamaalan facaalan wey marka waxaasoo dhan waa maxay waa shaad waa la xifdina mid walba ficil walba markii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo wasnigiis wuxuu ku yimaadaa inaad taqaana la rabo usan kaa qalda ila miisaan lagu socdo male iyagu kuwa kale miisaankaa kugu filnaa halkan wasniyaad xifdine wasniga marka lagu sheego weliga haddaad maqal iskaga keeni laakiin kanu male miisaan kuwaan shaadkaa mid walbaaba wasin u gaaray ugu dhawaaqeen carabta wasmulmara waxaa la yidhaahdaa masterka labaa loo qaybiyaa muطlaq iyo muqayad masterkii aan ka soo hadlayna muطlaqu iska aha halkan wuxuu ku keenaa master muqayad master muطlaqa waxaan ula jeednaa macnaha hal mar iyo laba mar iyo ka badan midna kutusi ma waxaad tihi qatala wuu dilay qatlan ma hal mar wax dilay ma labuu dilay ma saddex dilay laga fahmi ma laakiin qatlatan haddaad tidhaahdo hal mar wey fiiri haddaad tira daraba wuu garaacay darban garaacis unbaa laga fahmaya laakiin mar iyo laba midna laga fahma marka masterkii horon ka hadlayna muxuu ahaa mulaq master mulaqa haddana maxaan rabnaa mid muqayada wuu ku yidhi wasmu lmarati masderu maraha min athulaaiyi xaala uu ka ahaaday calaa wasni faclatin faclatin wasnigeeda ayuu ahaaday bifatxin alaqiyo wa sukuuni facla ayaad leedahay wadaalika tusaalihii ka jalsatin oo kale waxaa rabtaa hal maruu fadhiisto masder muqayada oo ku qaydan hal mar inaad tusto jalasa waa fadhiistay jalsatan hal mar fadhi ah hal mar fadhiisasho fiiri jalsatan wa qacada wuu fadhiistay qacdatan hal mar fadhiisasho hal maruu fadhiistay awal haddaan dhihi lahayn wasnigii hore jalasa waa fadhiistay juluusan fadhi mar iyo labo iyo saddex midna laga fahmi maayo fadhi un baa la fahma laakiin ma ku qaydna mar iyo ka badan midna laakiin haddaan idhaahno jalasa jalsatan maxaan ka fahnay hal fadhi qacadda qacdatan maxaan ka fahnay hal fadhi qatala qatlatan hal mardilid waa isku mid facala facila facula waa isku mid ku rabaa ka ahaado facala facila facula waa isku mid ku rabee ka yimaado dhammaan haddii aad masderu mare ka rabto masderku tusa hal mar inuu dhacay haddaad rabto maxaad ku keene faclatan faclatan wasmu marati min athulaثiy hulaaثi ha kala qaadin facala facila facula ha kala qaadin calىa wasni faclatin ayuu ahaaday bifatxin fa sukuunin ka jalsatin hal mar fadhiisasho wa qacdatin hal mar fadhiisasho wasmu lhay-ati hay-adii magaceeda kana wuxuu yahay msterku qaabku u dhacay msterku qaabku u dhacay aad rabta in la ogaado dhacdaa la dhacday dhacdo msterku wuxua mogtahay xadadka soomaha dhacdada dhacdadu qaabkay u dhacday ayaa rabtaa inaad ogaato msterulhay-a la yidhah qaabkii inaad ogaato wesni gaarhu le isaguna wesni gaar ah ayuu leeyahay kaasuna wesni gaar ah ayuu leeyahay wasmu hayati hay-ada magaceeda minhu min aulai xaalu ka ahaaday ha kala qaadin ulai facala facila facula calaa wasni ficlatin ayuu ahaaday faidaa qataltum faaxsinuu alqitlata macnaheed waxay tahay dilka wanaajiya maaha qaabkaad wax u dilaydaan wanaajiya waidaa dabaxtum faaxsinuu adibxata faaxsinuu adibxata qaabkaad wax u gowracaydaan wanaajiya markaad wax qalaydaan bir af badan o birta meesha lagu afaynayo waa inaan xooluhu u jeedin labo neef markii la qalaa neef kale waa inuusan u jeedin waidaa dabaxtum faaxsinuu adibxata haddaad tidhaa lacana rasuul lahi salى الlahu عalيه wasalam arajula yalbasu libsat اlmarأa waxaa nebigu diida maxay tahay ya qaab xidhashada u fiirsa mase waa dunta maradu diida ah, kuwa naxwada ugu oqoonta badan iyo sarfiga maogtahay haddii diinta siday u socota aadan u raacin ee faker kugu jira aad ku dabaqdo diintii aad soo leexine hadday leexa diidanoo jebine halkaas qabato aad fakerkaaga ka dabawadeen hadday raaci diidana waa jebine sulka waxa weyn diin soo bixi maaha ra'yiga soo baxa waxay leeyihiin xijaabkan gabdhuhu sitaan maaragta maryahan adag xaaraan weeye gabadha sidataa waxay lamid tahay yidhahdeen oo ku dembi tahay sidaan kutubaha ku hayno waxay la dembi eg tahay gabar soo gashay masjid muslim ku tukana oo laydhay intay ku tukayday gabar kasta oo ku tukata maryahaas waaweyn saas kutaab dhigaay maa jira haddii la yidhaahdo bal fiiri ilaahi weynaa awooddiisa kuma uusan xisaabtamin dii inta la qabto la yidhahda kitaabka dhigaayood sheegtay kutuba kuwa aad sheegtaye bal hal mid naga tusal ku ka soo bixina ya waxayna gabadhaas jalbaabkaas gabadha ku tukata waxay la dembi eg tahay masaajid muslim ku tukaya gabadha soo gasha inta tukayday dhammayday saasaan kutubaha ku haynaa yidha sida kutubaha lagu hayo ah, kutubahaas halka yaali kitaabadaas halkay ku taalla fiiriya waxay leeyihin xaa u daliilaha ah, le inay xaaraan yahay gabadhan jalbaabkan inay qaato waxay u daliilha ah yidhaahdeen nabigaa yidhi sal lahu nabigaa lacnado lacana rasuul lahi salى الlahu alيه waslam الrajula yalbasu libsata اlmarأa wاlmarأata talbasu libsata الrajul nabigu wuxuu lacnaday gabadha dharka u xirata qaabka ninka u xirto fiiri marka qaabka dhihi maayan iyagu marka si aan loo fahmin gabadha dharka ninka xirata ay leeyihin kelmaddii maxay ahayd qaabka ninku u xirto ay ahayd soo maaha ma la macnaynayo mana dhici karto inay fahmi waayeen haddaan ilahay qulubta ka daboolin de waa dhici karta haddii ilahay qunful ku dhajiyo isagoo qofku safriga akriya ah inu fahmi waayo waa dhici karta so ma laakiin uma badna masalu hay-a inay fahmi waayeen laakiin waa maxay colaad bis mhm. colaaddu qofku waa indha tiri markaasuu leeyahay almar'ata talbasu xihanayda libsata rajul ninka dharkiisa uu leeyahy war dhir nin dharkiis ma waa qaab xirashada waxay yidhahdeen maryahan aad adag raggu salaawile ka tosha bandaloonkay ka toshaan shaatigana way ka toshaan soo ma jeedid ma banaana gabadhu inay jalbaab ka tolato saasay u dhigaan qaabkaasa loo dhigaa nabigu wuxuu lacnaday waa maxay gabadhu inay bandaloon ka tolato iyo shaati tusaariya wuxuu nabigu lacnaday waa saas hay-a nabigu diiday soo maaha nabigu hay u diiday waana iftiraac cala nabiyi sal l man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar sow soo geli maa qofka yidhahda nabigaa diiday gabadhaan dharka inay qaado ama xadiidkii u fasiroo yidhaha nabigu wuxuu lacnaday gabadha dharka ragga xidhata may waa been abuur nabi nabigu wuxuu lacnaday gabadha dharka u xidhataa sida ragga u fiirso nabigu taasuu lacnaday saas darteed nabigu nin saxaabiyu mara siiy hoo maradaan xidho markaasuu xaaskiisa siiy ka war markaasaa nabigu aw maradaan ku siiyey marna ma xidhati anu kuguma arkee markaasuu islaamtaan siiy islaanta ii xira de ka war maxay ku tuse hal maro ninkuna waa xidhan karaa gabadhuna waa xidhan karta laakiin maxaa lagu kala duwa qaab xidhashada ninkuna qaab u xidhana gabadhuna qaab u xidhana soo ma jeed marka diinku halkaas u socdaa waa cad yahay haddaad isku daydo inaad leexido mas-uuliyadaadaa qaadana ilahay hortiisa kolle adduunka qofku iska qayqaylaya koox ka dhigaysatana weyma midka nuucaasa masderka markuu akhraayo naxwada qaabkii saxdahay uu akray wuxuu leeyay masderulhay-a la yidhaahdaa waa qaab hadhow markuu dagaalamayana qaabkaan ugu fasira dhihi maayo war shalla markaad ii akrayday sidaanaad iigu dhigtay dhihi ma mm. leey allahu akbar allahu akbar uu leey sheekh ma dhahay war hadhow ilaahay ka cabso ha shalay adaa masderka noo akriya qaabkaanaadna u dhigay dhihi ma ilaa qof haddii kama hadlaayo waa jiraa qof dhahayo ilaahay geesnimo ku dheehay anaaba u soo taagnaa maalin dersi laba boqol arday ka badan dhegaysaydu ayadoo naloo akrinayo ayaa ninkii shiik ahaa mid ardayo inkaaru ku dhacdaa god ku riday inkaaru ku dhacdo ardaya ayaa god ku riday markaasaa shiikii tashbiih dalqii hmm. ilaa uu yidhahdo awliyada waxay wax ka maqashaa inta ilaahay ka maqlo waxayna ka aragtaa intuu alla ka arko marka dambe u yidhi tilaabta meeshu alla dhigay dhigtaaho awliyadu halkan hadday ka qaado tilaab hobyay dhige haddee lafdiga saas ugu dhawaaq hobyay dhige ma la yidhahda ilahay halkan hadduu tilaab ka qado hobyu dhiga waxaas ma la yidhahda nin arday inta istaagoon war ilahay ka cabso waxaan aad sheegayda ilaahay uga cabso ilahay addoomada ha isku shabgin waa fiiri halkaasu fadhiya waa arday war yaa dad wax taqaan xaa soo kaa hoos fadhiisay markaasuu yihi naxwadaanaan kuu soo aaday ayadana hadda kadib waa iga mamnuuco kaa imaan maayo diinna war kama haydide ilaahay iyo addoommada ha isku shabihin waan iska tegi ilaah iyo addoomada ha isku shabihin ha kitaabkaa dhigaya kitaabkaa dhigaya ilaah iyo addoon ha isla mida laysa ka mili shayin wahuwa samiic lbasiir ilaah iyo addoomada ha isku shabihin waa iska tegi dad oo saas iska geesinimo badan annagu waa hadli weyn shir ha dadka ilahay isku geesinimo kama dhigin isku dadnimona maaha ha dadka marka hore kala iimaan adagi ha qofku biqadri iimaanihi yuuna hadlaa arkana alla nagu furtaan alxamdulilah fardu kifaaye isagaa riday darsigeeda waa ka haray asagu annagu darsia iska dhegaysa fardu kifaaya isaga naga waayahay wasmu lhay-ati hay-ada magaceedii minhu min athulaatiya xaalu ka ahaaday calaa wasni ficlatin u ahaaday bikasrin fa sukuunin ka jilsatin wa qicdatin oo kaleeto jilsatin waa qaab fariisi qaab fariisi fadhi maahan waa qaab qaabkii fadhigu u dhacay weeye wa qicdatin qaab fariisi haadaa kulluhu intan dhammaan fii masderi hulaasiyi waa hulaasiga masderkiisa ee wixii ulaai ka badan marka hay-a loo dhisayo waa noo imaan doonaa masderkan meeshaan uga hadlaynaa waa ficilka ulaaiga masderkiisa ah, ulaai wey waa kana waama kayruhu ulaai kayrkiis fasayati waa imaan doonaa fii baab ficl baabka ficilku noogu imaan doona wixii ulaai ka badan laakiin ulaai masderkiisaan halkan uga hadlaynaa masderkaas hay-ada ah, iyo masderkaas oo maradana masderkan hay-adoo kale fiiri jilsa hadda tusaalaha wasniga lagu tusaa laakiin hadhow misaalada aad ku arki doonto ama calaa ku jirta ama waa idaafaysan yihi ah, ama calaa ku jirta sida waidaa dabaxtum faxsinuu alqitlata waidaa dabaxtum faxsinuu adibxata dheh ah, idaa qataltum faxsinu alqitla waidaa dabaxtum faxsinuu adibxa ashaasaa ku jirta amase waa la idaafeeya ah, jilsat alqirada oo kaleeto iyo alaleeh alalagin ama waa la idaafayna wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mxamed